الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون في باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها أم المؤمنين guursashadeedii uu nabiga guursaday calayhi salaatu wasalaam iyo wa nusuuli lxijaabi xijaabka soo degiddiisii xijaabka inuu gabdhuhu isxijaabaan oo is-asturaan oo sharciga sida uu qabana ay isu xijaabaan alxijaabu sharci xijaabka sharciga ah oo gabadhu ay qarinayso wixii maxaasin iyo jamaalaad iyo qurux ahaa oo jidhkeeda oo idil ku saabsan si ayna u fidnoobin dadkana ayna ugu fidnoobin si ragga u fidnaynin ayadana ayna u fidnoobin waa sharci xijaab aayaat min kitaab illaah fi suurati alaxzaab wannuur ayaana ku soo degay oo ilaahay kaga hadlay subxaanahu wa tacaala qofkii inkira oo yidhaahda waa dhaqan carbeed iyo caado aan sharciga waafaqsanayn qur'aan iyo sunna midna ma sheegin dhahaa bacda cilmihi dalika mukhtaaran asagoo arrintaa doorana lagu khasbin kaafirun bilijmac waa ku gaaloobaya liannahu macluum min addiini bidaruura wax diinta lagu wada ogyahay oo qur-aanka iyo sunnada ijmaaca isu raaceen buu inkiray oo diiday sida kuwa muxuu ahaa daneeya ee waxmooda dadkaas ilaahay ku kufriya ku gaaloobay gaalada ee dhaqankooda wax ka dhiga dhaqanka muslimiinta ee suubanna cala alkitaabi wasunna waalfitrati saliima ku salaysanna yasaayo xaqiraya xaqiraadaas iyo jeesjeeskaasaaba gaalnimaah qula billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum saasuu ilahi lahay subxaana wa tacaala niman xoogo kaftana irka kaftamay saxaabada nabiga calayh isalaam ku kaftamay ayaa la yidhi gaalowdeen qofkii aayaad qur'aana ku kaftan oo ku ciyaara kaga qosliya dadka wax ka sheega kaafir weeyaan waruu magac muslim ha watee wa waliimati alcurs waliimada iyo muraadka arooska ayaduna waa wax sugan inuu qofka hadduu guursado uu wax sameeyo xoogow qurbaana oo uu dadka maarata wax karkariyo ama wax sameeyo ama cunto siiyo ama ha ahaato qabla azafaaf ama bacda azifaaf zafaafka arooska ka hor ama kadib labadaba way bannaan tahay qaala xadaanaa muxamed bnu xaatim bnu maymuun qaala xadaanaa bahs waxadaanaa bahs ibnu asad waxadaanii muxamed bnu raafici naysaabuuri qaala xadaanaa abu nadr haashim bnu qaasim qaala waxay yidhaahdeen waa bahs iyo haashimkaasi jamiican xadaanaa sulaymaan bin muhiira dheh can haabitin ibn aslam albunaani can anas ibni maalikin abu xamzata ibnu maalik ibnu nadar alansaariyi najaariy radia allahu canhu ardaa saaxibu rasuuli illaah wa khaadimuh wa hada xadiiu bahs lafdiga xadiidkana bahs baa iska leh qaala wuxuu yidhi lama inqadat ciddatu zaynab zaynab ciddadeedii zaynab binti jaxsh radia allaahu canha alasadiya umu lmu'miniin ayadii iyo nabigana calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen ilmo eeddo iyo ilmaabti bay ahaayeen waxaa lagu soo arooriyaa digrii baa dhahaa dacrada magac kaba gaaban baa jiraba ilmaabti iyo ilma iyo ilmahabreed iyo isku soo aruuri digrii ayaa lagu soo koobay fiican tahay ayib laakiin dibriigii baa u baahan la fasiro maxagga habaryaraha maxagga eedooyinka maxagga waxaa dhashay umayma binti cabdilmualib umayma binti cabdilmualib nabigana waxaa dhalay cabdullaahi ibnu cabdilmualib marka nabiga eedadiis ayaa dhashay waxaa qabi jiray zayd ibnu xaarifata ibnu sharaxbiil alkelbi xibu rasuulillaah ninkuu nabiga ugu jeclaa calayhi salaatu wasalaam laakiin way ka soo booday way diiday waxay tidhi hallay furo lagu celiyey nabiga calayh salaatu wasalaam inuu ku celiyo isu dayay wax badan wixii loo sheegay in ay kala tegi doonaan oo gabadha ayada ayna zayd iyo ayadu ayna iscalfanaynin intaa ka badan oo bal ay noqon doonto gabadhaas umulmuminiin haweenkaa nabiga calayh salaam xasaskiisa ka mid noqon doonto markii uu zayd dul furo ay ka baxdo ciddada toos baa loogu sii guuriyey nabiga alay isalaatu wasalaam lama inqadad ciddatu zaynab markuu intuu zayd furay ciddadii ay ka baxday qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi lizaydin zaydkii naftirkiisii fadkurhaa sheeg zaynab calaya aniga korkayga ku sheeg yani aniga guurkayga u sheeg dhammaan tahay wax maanica sharcan oo caqlan midna ma jirto nin kale hadduu gabadha ay kala tagaan oo isnaxaan ay isfuraan way dhacdaa inuu yidhaahdo hadda kala baxnay anige laakiin waxaan kugu naseexinayaa hebel hebel guurso ee hebel baan kuu shukaaminayaa hebel baan kuu yaa ii kasoo ka dirsaday wax maanicoo jidaaya ma jirto laa siyamaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam almaxbuub lada aljamiic dhammaan usaama zayd wuxuu ka jecelyahay naftiisa nabi maxamed sala allah aleh wasalam ayuu ka jecelyahay waana ogaa nabiga calayh salaam abaalkuu ku lahaa waa xoreeyey isagoo addoon ahaa waa u guuriyey intaasuu reerka reer maxamed ka mid aha calayh salaam gabadhii baa diidday waa kala baxeen gabadha iyadaa marka in haddana dhinaca kale ay soo gasho oo nabiga calayh salaam reerkiisa ay noqoto asagana ay u noqoto umman wax maanica ah ma jirto fadkurhaa calaya ayuu yidhi nabiga calayh salaam qaala faindalaqa zayd baa tegey marka xataa ataahaa zaynab buu u yimid wahiya iyada oo tukhamiru qooshaysa cajiinaha cajiinta qooshaysa cajiinta iyo waxaa laga sameeyo khubsiga iyo canjeerada iyo waa lasii cajiimiyaa mid waxaa jirta lasii waxayo loogu talagalay inay khamiirto ayadoo markaa khamiirtii hagaajinayso ayuu u tegay qaala markaas wuxuu yidhi falamaa ra'aytuhaa zayd baa sheekanaya falamaa ra'aytuhaa markaan arkay zayda cadumat fii sadrii xabadkaygii bay ku weynaatay lanna zaynabtan hadda uu socdo zaynabkii shalay maaha zaynabtii xaaskiisa ahaan jirtay ma aha waa zaynab hadda ku jirta waddadii ay ku noqon laheyd umulmu'miniin ay hooyo ugu noqon laheyd iyo waalid rasuulka calayhi salaatu wasalaam baana soo dirsaday marka islaamtii wuxuu yidhi waxay haymadii iyo ixtiraamkii aan u qaaday qalbigayga ku weynaatay xataa ma astaiic waxaan keri waaye an andura ilaa inaan fiiriyo sababta maxay tahay ana rasuul allah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dakaraha sheegay daraaddeed inuu nabiga sheegay uu yidhi gabadhaas inaan guursadaan rabaa darteed bay wuxuu yidhi qalbigayga iyo xabadkayga ku weynaatay oo markiiba saano caadiha ma ahee xaaskii nabiga calayhi salaam iyo zawjaadkii umahatulmuminay kamid noqon doonto darteed baan haybe iyo xisho yaa la fiirin waayey buu yidhi iyo ixtiraam fa waxaan u duway dahrii dhabarkayga wejiga siin waayey wanakastu markaasaan siqay calaa caqibii cidhibtayda haboo gadaal gadaal u socdo ayaan u dhowaaday faqultu waxaanu yaa zaynabu zaynabay arsala rasuulu rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam baa isoo diray yadkurukii aduuna ku sheegayaa inuu ku guursado maan qaalad waxay tidhi maa ana anigu miihi bisaanixatin tii samaynaysa shay an wax wax tallaaboon qaadi oo guur ku saabsan ma jirto xataa u'aamira rabbii ilaa rabbigay aan kala istikhaaraysto aamira rabbi yani aan kala tashado macnaha istikaaradii weyaan iyo aan ah, ka dalbo inuu waxa khayrka ay waafajiyo faqaama way istaagtay ilaa masjidiha masjidi salaatiha masjid makaana salaatiha waa loo jeedaa meeshii guriga ay kaga tukan jirtay ayay istaagtay salaad tukasho iyo istikaaray bilowday in nabi maxamed ay guursato waa amar daahirahom muuqda inuu yahay khayr oo wanaaguu yahay maxay ka istikhaaraysanaysaa markaa labada shay midka ku khayr badan baa laga istikaaraystaaye xagga nabiga inuu guursado calayh salaam khayr buu yahay oo oo cad laakiin in ayada ay doorkaa ka soo bixi doonto oo xuquuqdii iyo waajibaadkii ay gudan doonto oo kiiro iyo masayr inuunan maaragtay ka tanbadin doonin tanay ka istikhaaraysanaysaa dhinaceeda weyan istikhaaradu inuu nabiga guursato calayh salaam oo uu rasuulka calayh salaam imaamulhuda uu guursado hadaa khayr khayr maxdi ah wey oo cad laakiin ayadu xaggeeda muxuu noqon doonaa haddii aan u qumi doono mas-uuliyaddaas xilkaa ka bixi doono oo aanan ka daraynin oo dhibaataba aanan soo jiidanaynin oo wanaagaan ka helaya xaggaydan aan ka soo baxaya xuquuqdaydii yaa rab iwaafajii khayra alamrayn faqaamat ilaa masjidi hada istaagti wastaciinu bisabri wasalaa salaadda ayaa lagu degdegaa istikaaraduna xadiidu jaabir bni cabdilaahi nabiga calayh umuurto idilba wax kastaba in laga istikhaaroodo ayuu nabiga calayh salaam dadka bari jiray salaadla tukado ilaahayna la weydiisto labada shay inaad gelaysa inaad ka baxayso waa laba dhinace eh. ka ku khayr badan inuu ku waafajiyo laa khaaba man istikhaar qofkii istikhaaroodan ilaahay ma hoojiyo oo khayrku waafajiya ah wanazla alqur'aanu qur'aankii baa soo degay aayaad qur'aana ayaa soo degay falamaa qadaa zaydun minha wadara zawajnaakaha toos waxaa dhacay iijaadkii baa dhacay nabigana calayh salaam qabuulkiisi waa aqbalay xaaskiisiba bay noqotay nikaaxi waaba dhacay oo minallahi baga dhacay maa baaluka aabbe iyo adeer iyo olaal iyo hadduu dhaho zawajtuka fulaana qabiltu hadduu yahay nikaaxii sidaas saxiix ku noqday binadari shaarici oo caqligiina uu aqbalay allihii khaaliqa ahaa ee khalqigoo dhan abuuray ee maaligaaha maalikulmulki yatasarafu fii mulkihi kayfa shaa qofku uu yidhaahda zawajtuka lifulaana kuu guuriye ka waran ilahay baa u guuriyey toos oo u guuriyey nabi maxamed sala allah alay wasalam zawajnaakaha wax marka kale oo loo soo marmaray ma jirto arrinta waxaa weeyaan awood iyo mulki waxoo dhan ba isku fuufuuqsaday baa la wareegay subxaanahu wa tacaala zawajnaakaha waan kuu guurinay fadakala calayha wa jaaa rasuulu llah markaasuu rasuulka galay calayhi salaam fadakala calayha jaa rasuululahi baa yimid fadakala calayha gabadhiibuu u galay biqayri idni idan la'aan xaaskaada meed idan weydiisanaysa zawjadaada waa zawjadiis aa u galay rasuulka calayhi salaam markaasaa arooskii bilowday iyo xowla gowracii qaala faqaala wuxuu yidhi saxaabigii walaqad ra'aytunaa waxaan is aragnay ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam oo adcamana alkhubza naquudinaya kibis iyo walaxma hirib xiina goortii imtada nahaar ay maalintii kor noqotay maalintii markay xoogow dheeraatay oo haween mark la joogo ayaa cuntadii iyo arooskii uu dhacay marka waxaa weeyaan gelidii guriga iyo arooskii iyo galbashadii baa horraysay cuntadiina waa la cunay gurigii aroosadaana cuntada lagu cunayay o dhanba arooskii iyo galbintii iyo wixii o dhan cuntadii hal meel bay islahaayeen fakharaja annaasu dadkii baa baxay dadkii cuntada la cunay aribaa la gowracay arooska ugu weynaa buu ahaa zaynab arooskeeda nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa allah u guuriyey subxana wa tacala walidaalika kaanat taftaqir waxay dhihi jirtay waxaayna guuriyey aabbayaashiidii iyo walaalihiiba ayna guuriyey anigana ilahay baa ii guuriyey min fowqi sabci samaawaat fakharaja arnaasu dadkii waa baxeen haddii cuntada la cunay wa baqiya rag baa haray yataxadatuuna iyagoo sheekaysanaya filbeyti gurigii bacda acaami cuntada kadib ragaa is arkin oon jaanis isku helin maalmaha ayaa is helay markaasaa deena iskala waraysanaya oo sheeke la galay oo dadkii intiisa badneeda way baxeen fakharaja rasuulula nabiga alay salaam baa baxay watabactuhu anna waan raacay ayuu leeyahy anas bnu maalik waan la socdaa waan raac waan la baxay fajacala wuxuu gudagelay yatatabacu xujara nisaa'ihi guryihii haweenkiisa buu nabigu calayh salaam raacraacaya oo midba hadba mid uga sii gudbaya yusallimu calayhinna xasaskiisii buu nabigu salaamaya calayhi salaatu wasalaam wayaqulna waxay dhahayeen iyaguna yaa rasuul allah kayfa wajadta ahla ka warram arooskii reerkaadii ka warram nabi allow saad ku bariday xaaskaadi reerkaadi ka waran ayay dhahayeen qaala wuxuu yidhi famaa adri moogi anas ana aniga inaan akhbartuu nabiga u sheegay ana alqowma dadkii meesha fadhiyey ee nabiga iga kaca uu dhihi waayey ka xishooday ee uu tusaayay bal inay kacaan nabiga calayh salaam bixitaan bixidda uu baxayo waa ishaaro weeye bal inay ogaadaan nabiga calayh salaam ba hadduu baxayo guriga iska lahaa inay iyagana gartaan baa la rabaa intaana marka garan waayey kadib buu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo noqday waaba fadhiyaa mar labaad waa fadhiyaa mar saddexaad bay arkeen inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka xishoonayo markaasay dareereen oo kaxeen laba iyo saddex wixii soo haray meesha ku soo haray anas wuxuu leeya inaan aniga u sheego irinada alla way kaceen nimankii iyo in nabiga calayhi salaam ow akhbaranii inuu asaga ii sheegay waxyii ku degay darteed loogu sheegay laakiin waxaan ogaanay nimankii inay tageen nabigana waa ogaana qaal faalaqa waa tegey nabigu xataa dakhala albayt gurigii buu nabigu galay fadahabtu waxaan damcay aniguna tegay adfulu inaan gala macahu maciis ile waa qaadim orod galbayno dhaha mooyeene nabigu ku qoran yahi fa alqa sitra daahi buu nabigu sii daayay baynii aniga iyo wa baynahu asaga daahi noo dhexeeyey buu nabigu sii daayay markuu la galay gurigu galayba daahi buu sii daayay anasoo bannaanka jooga waa la xijaabay wanazla alxijaabu aayadihii xijaabka soo degay qaala wawucida alqowmu qowmkii waa la wacdiyey oo waa la canaantay wawuciduu bihi qur-aankii baa lagu wacdiyey bimaa wucuuduu bihi wixii lagu wacdiyo quraan aayad quraan a soo degay oo lagu canaananaayo oo soo socda zaada ibnu raaficin fii xadiidihi laa tadkhuluu buyuuta nabiy marka horeba guriga nabiga mar walbaa iska tegina ixraaj iyo culaysa saarina nabiga calayh salaatu wasalaam laa tadkhuluu buyuuta nabiy ila an yu'dana lakum inanii idma mooyeen idan in ku gashaa mooyeen ilaa acaamin cunta hayra naadiriina ilaah idinkooda sugaynin bislaashihiis neefka hadda la gowracay gurigaasiin dhoobanina suga bislaashihiisa hala gaaro wakhtigii la qadeynaya hala gaaro kadib soo gala haydan dhaho saa ku gala ilaa qawlii wallahu laa yastaxyii min alxaq wayastaxyii minkum nabiga calayh salaam waa inaga xishoonaya oo orday kaca iyo iska baxay dhihi karaan ama jooga waa xishoonaya kaana xayiy sala allah alay wasalam ashadda xayaaa min alcadaraa'i fii khidriha waa ka xishood badnaa gabadh sharaf badan oo xishood badan oo gurigooda aan ka bixin sidii ragga ajanabiga uga xishoota waa ka daraa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wallahu laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa inuu caddeeyo kama xishoonayo subxaanahu wa tacaala waa idin caddeeya xaqi aayaadkaasa soo degay iyo xijaabkii aayaddii ka hadlaysay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fasaluuhunna min waraa'i xijaab haddaad wax weydiinaysaanna waraai xijaab kala hadla xadaana aburabiic azahraani sulaymaan bnu daawuud wa abu kaamil fudayl ibnu xusayn aljaxdari qutayba bnu saciidin qaaluu xadaana axmad huwa bnu zaydin can haabit ibn aslam can anas ibni malik radi allahu canhu fii riwaayati abu kamil samictu anasan anas baan maqlay qaala isagoo yidhi maa ra'aytu rasuula allah nabiga ma arkin calayh salaam awlama calaa imra'atin isagoo weliimeeyey oo aroosay oo weliimatulcursi iyo muraad sameeyey calaa imra'atin xaaskiisa mid ka mida ah. wa qaala abu kaamil calaa shayin wax min nisaai warkiisa ka mida ah. maa awlama siduu ugu aroosay oo ugu weliimeeyey calaa zaynaba zaynaba binjaxsh fa inahu nabigu dabaxa shaatan ariguu gowracay neef ariguu gowracay ah marka arooska zaynaba ugu weynaa aroosihii nabiga sala allah aleh wasalam marka waxaa weeyaan sifadu ku dhacay iyo almutawali lcaqdi allihii tawaliyey arrintaasa waxay tusaysaa inay arrintu ka ballaaran tahay sidii hore ee aadamaha uu tasarufka ku lahaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala arrintan min fowqa sabci samaawaad aayaad qur-aan oo guurkaa ku saabsan ayaa soo degay wahada fadl wamanqaba lizaynab waa fadli iyo ammaan ay zaynabo leedahay radi allahu canha qaala xadaanaa muxamed bnu camr bnu cabaad bnu jabalata bin abirawat wa muxamed bnu bashaar bin daar qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa muxamed huwa bnu jacfar xadaana shucba can cabdilcaziiz bnu suhayb qaala samictu anas bnu maalikin yaquulu maa awlama rasuulu llahi sala allah alay waslam calaa imra'atin haweenay ah korkeeda weliimo iyo muraad ooma samaynin min nisaai hoogiisa kamida aroosa aktara wax ka badan oo afdalo ka fiican bima awlama calaa zaynab zaynab sida ugu owleymeeyey faqaala haabit ibnaali bima awlama muxuu weliimo oga dhigay oo arasku muxuu ka koobnaa qaala acamuhum khubza walaxma hilib iyo kibis iyo muxuu ahaa muufe iyo rooti iyo muxuu ahaa jabaatiga iyo waxaana waxaa isku dhahaa khubsi baa isku dhahaa walaxman iyo hilib xataa tarakuu ilahay ka tageen tarakuu yani bacdamaa shabicuu markay dhargeen yaa cuntada sidii u dhooban ayay ka dhaqaaqeen barakadiina waa la socotaa o barakadiina waa la socotaa mucjizadii iyo aayaddii baa la socotaa aaya min aayaatiillah cunto yar inay badato oo barakowdo ducadaasna waa la jirtaa nicmadaasa intii la cunay ayaa laga dareenay cuntadii oo sidii u taaloo laga bergey marka mubaarak waa aroos barakaysan qiimo badan dariiqa ugu ficnaa ee waddada ugu ficnaa mu'ayad bilwaxyi in lagu xoojiyey waxyi iyo qur'aan lagu xoojiyey calaa zaynad kusoo dhawey radi allahu canha iyo arooskeedii lagu keenay haweenka nabiga ala salaam meeqa haweenka nabiga ka midoo qur-aan kusoo degay magaha ashayka ayaa caaisha waxaa kusoo degay aayadihii ku saabsanaa qisadii ifkiga ee lagu bariyeeray bahaaradeeda iyo baraa'adeeda iyo cirfadeeda iyo qiimaheeda ilaahay ku muujiyey subxaana wa tacaala yaa kale sawda bintu zamca haye maxaa kusoo degay wain imraatu markay nabiga u hibaysay calayhi salaatu wasalaam haweenkeedii caaisha wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuuzan aw icraadan falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wa sulxu khayr nacam taa kale xabsa xabsa maxaa ku jirtay libatu xarbi iyo taas waa xabsi iyo caaisha oo wada socdo waay suuradda ka horraysana ida dallaqtum innisaa fadalliquuhunna liciddatihinna nabigu inuu furay xabsa oo haddana uu ku noqday sama jiro dayib taana waa la fiirin maxaa kale guud ahaan haweenka nabiga fii suurati alaxzaab aayado badan buu kaga hadlay udkurna maa yutlaa iyo aayadihii ku saabsanaa ka hadlaayay nabiga calayh salaam iyo maslatu mxuaha khiyaarkii in la khiyaargeliyey haya yaa kale yaa kaloo sheegi kara ummahaat lmuminiin inay yihiin madlacu suura laguma sheeg suurat laxsaab bilaabkeeda wa aswaajuhu ummahaatuhu sooma laakiin hadda waxay ku saabsantaha munaasabadan guur toos samada looga soo guuriyey ilaahayna uu u guuriye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam fadliga uu nabi maxamed ilahay eh, fadlay ka mid tahay ah. allamaka wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima nabiga calayhi salaatu wasalam fadliga ilaahay uu siiyey aad buu u yahay ilahay oo fadilay rajulu ikhtaarahu allah waa nin ilaahay doortay wey oo ilaahay maarata uu fadilay lidaalika turji man tashaa minuna watuwi markay soo degtay caaisha waxay tidhi ma araa rabbuka ilaa yusaaricu calaa hawaaka saaricu hawaaka waxaan arkaa rabbigaa inuu hawadaada iyo saa jecesha yani hawada waxay ka wadaa maxabada inuu ku raalli gelinayo ku jeceliy ayib qaala xadaanaa yaxya bnu xabiib alxaariiiyu wa xaasim bnu nadr ataymiyu wa muxamed bn cabdilah calى kulhm can muctamir walafd ibnu xabiib qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan bnu darkhaan ataymi qaala samictu abi sulaymaan bnu darkhaan qaala xadaana abu mujlis mashhuurun bikunyatihi wasmuhu laaxiq bnu xumayd laaxiq alimaamu muslim wuxuu leeyahay fii sharxi hada alkitaab laa yuujad fi saxiixayni ismun yabda min alif min laam alif yabda'u min laam alif laam alif magac ka bilaabanaya saxiixaynka kuma jirto ilaa laaxiq bnu xumayd mooyahe laaxiq ibnu xumiid bisa ka jira abu mijlis can anas bni malikin qaal lama tazawaja anabiyu sala allah aleh wasalam markuu nabiga guursaday zaynab binta jaxshin dacal qowma dadkiibu u yeeray fada'imuu markaasay cuntadii cuneen arooskii waa laisugu yimid oo loo yeeray uma jalasuu yataxadauun markaasay fadhiisteenay oo sheekaysan waa rag isjeclaayoo meel ayskugu imaadaan waayo oo danaha iyo mashquulka uu kala tagsiiyey haddaa lakala sheekaysanaya qaala fa akhada wuxuu guda galay kaanahu nabiga calayh salaam kaanahu yatahaya'u lilqiyaam eekaca ma dhihi karo marka wax istaagibuu iska dhigo waa yar kurkuursaday falam yaquumuu mayna kicin inti badna markay kaceen intan qaar waxaa jira adhaqaaqina waxaasoo dhanba aan ku baraaruginba falamaa ra'aa daalika qaama markaasuu ka dhabeeyo waaba kacay dadkii kici waayeen falamaa qaama markuu kacay qaama man qaama min alqowm wixii kici karo kici karo dadka oo fahmi kare fahmi u dareeray dad baa soo haray weli oo meesha fadhiya zaada caasim ibnu cabdillah calaa fii xadiikayhima qaala faqacada alaaatu saddex wain nabiya sal la alay wasalam jaa liyadkul xalaba soo marray laba u dambaysay wain nabiya sal la alay wasalam jaa waa yimi liyadkula inuu soo galo gurigii uu ka baxo bal in la baneeyey fiila alqowmu ljuluus saddexdiini waa fadhiyaan uma inahum qaabuu kadib bay kaceen fadalaquu waa tageen qaala faji'tu waan imaaday buu leeya anas faahbartu nabiya nabigaan u sheegay anahum qad inalaquu inay baxeen oo tageen qaala fa jaa'a waa yimid xataa dakhala gurigii soo galay calayhi salaatu wasalaam marka dee ka xishooto siyaalaha lagu laskaga bixiyay ka mid tahay inaad baxdo ood gurigu inaad baxdo agga baxdo dala yar qoraan dana baxdo marka waa la fahmi wax badan baa fahmaya ka warar haddaad meelka ka damiso ya maalkii baa badamisay oo tircafur haddana markaas waxa maha waan ka caynaabi dheedle ama waxad baa ka damisay waxyaalaha adiga un ishaara ishaaradana waa lagu kala dhow yahayoo labiid qofka caqliga badan ama muxuu ahaa intibaha iyo baraaruga dhow iyo dad waxaa jira iska maarata qaflatu saalixiin qabaa afladu saalixiin qaba oon aad aan u sifaamaynin in loo caddeeyo mooyeene waxay dhahaan soomaalidu aroos lagumana daaho lagamana daaho bay dhaheen rasikumamahan lagumana daaho lagamana daaho gaar ahaan dee marka u horraysa gabadha ninka loo soo gelbiyo loo soo arooso arrintaasi waxaa weeyaan ma aha in lagu siharo labadan qofka laba qof isku cusub reer baa asubmay ayagaasaa marka jaalis iyo fursad raba in isku helaan in marka laga dareero markaa wey hadda aad baa lagu daahaa dhaqankan hadda caradan waxaad arkaysaa gabadhi marka horeba keedinteedi waa lagu daahay oo amin dambe oo dadkii ay saaxdeen baad maqlaysaa shanqad iyo alalaas iyo wax guriga ku socdo la daalayda markaasaa waladana guriga lagu daahi oo laleeyahay waxbaa maaragtay gabadhi loo sheegayaa oo waxyaalaha loo sii baahneen sheegiddu way gurigii bay joogtay xaggaasay ahayd in lagu soo marka waxaasoo dhanba waxay ka mid tahay faduuliyaadka waxyaalaha dheeraadkeen loo baahnayn bay ka mid tahay in aad lagu seexeel dheeraado sax maaha ayib fadahabtu waan tegay adkhulu inaan soo galo anigana suu nabiga u galay anas wey fa alqa alxijaaba buu sii daayo baynii wa baynah aniga adiga dhacna haradii dandoobkii iyo daahii buu sii daayay qaala waanzla allahu caza wajal ilahi baa soo deji yaa ayuha aladiina aamanuu muminiina laa tadkhuluu buyuuta nabiy guryaha nabiga ha iska gelina ilaa an yuudana lakum idin ogolaada mooyeene ilaa acaamin cunta hayra maadinin ilaah idinkood biseelkiisa sugaynine markuu diyaargaroobu galay ilaa qowlihi ina dalikum kaana cinda allahi cadiima inaad nabiga dhibtaan oo meesha ku nagaataan oo tarfaasaan arrimu adlaahatiisa ka weyn weeyaan oo wanaagsanin وxadثnي cمr بن ناaqd cmr بن mحamed بن bukayr الناaqd qال xadثna yعقوب بن ibrahيم بن سعد الزهري qال xadثna أbي ibrahيم بن سعد بن ibrahيم بن cبدالرحمن بن cوف cصالح بن kaysاn qال بن شhاb wuxuu yihi محamed بن mسلم إنa أنس بن maliki رaضي الله عanه qاal أna أعلم الناasi bالxijaab dadka oga aqaana xijaabka samayta ku degtay iyo xilligii soo degtay iyo qaabkeedii laqad kaana ubay ibnu kacb ubay ibnu kacb abu dhufayl sayid lquraa ayaaba wuxuu ahaa iska dhaf ragga kale yasalunii canka i weydiiya sacad ninka la yidhaahdo ubay ibnu kacb baa i weydiin jiray oo aniga maarata iga faa'idaysan jiray qaala wuxuu yidhi qaala anas anas baa wuxuu yidhi asbaxa rasuulu llahi sala allah alay slam qisadii buu bilaabay marka nabigu wuxuu ahaaday caruusankii aroosa xilli barqina bizaynab zaynab buu عليه السلام salaam binti jaxsh ayuu aroostay qaala wa kaana tazawajaha bilmadiina madiinuu ku guursaday nabigu fadacaa annaasu dadkii baa ugu yeeray lidacaami raashin bacda irtifaaci nahaar maalintii markay kor noqotay kadib fajalasa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam baa fadhiistay wa jalasa macahu rijaal rag baa la fadhiistay markii cuntada la cunay kadib bacdamaa qaama alqowmu dadkii intooda badneed markay kaceen kadib xataa qaama rasuulu llah ilah nabiga uu kaca calayhi salaam isagiiba bal inay kacaan famashaa waa socday famashaytu maca anna waan raacay buu leh anas xataa balaqa baaba xujrati caaisha caaisha gurigeedii albaabkiisii ayuu nabigu gaaray uma danna wuxuu u maleeyey annahum nimankii qad kharajuu mindha haddaa waa baxeen haddaa hadda waa baxeen buu is yidhi farajaca waa soo laabtay warajactu macahu waan la soo laabtay faidaa hum juluusun waaba fadhiyaan makaanahum meeshii bay fadhiyaan farajaca nabigu waa soo laabtay farajactu haaniya mar labaad baan la soo laabtay xataa balaqa xujrata caaisha caaisha gurigeedii buu soo gaaray farajaca farajactu waan la soo laabtay fa idaa hum qaamuu ayagoo kacay markii labaad ama saddexaad fadaraba baynii wa baynahu bisitri nabiga wuxuu dhigay daraba wuxuu dejiyey baynii aniga iyo wa baynahu nabiga calayh salaam bisitri xijaab iyo astub iyo daahi baa lasii daayey waxaa la yidhaha soo gelin adigu anasow xijaabkaa soo degay waanzla allahu aayat alxijaab buu ilahi soo dejiyey subxaanah wa tacaala qaala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana jacfar yacni bnu sulaymaan can iljacad abu cuhmaan aljacad ibnu dinaar baa la dhaha aljacad ibnu dinaar yashkuri abu cumaan waa yaad arkaysa wuxuu iska leeya can anas bni maalikin qaala anas wuxuu yidhi tazawaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa guursaday fadakhala biahli reerkiisibuu u galay qaala fasanacat ummii hooyaday buu le ummu sulaym aheed taxaysan bay u samaysay waxay ahayd gabadh nabiga u sodahaysa ummu sulaym nabiga u sodahayn jirtay xalay waa soo marray inay safiya bintu xiyay u sodahaysay zaynaba kadalika haweenka nabiga alay slam arooskoo dhan u diyaarin jirtay oo gabarh qiimo badan oo nabiga ka warhaysa ahayd fa sanacad ummii ummu sulaym waxay u samaysay xaysan xays cunto laisku daray oo timir iyo malab iyo saliid iyo mxuha caano la angajiyey fa jacalatuu fii tawr markaasay waxay ku riday saxan tawr ah dhagax laga sameeyey tawrku waxaa weeyaan waa inaaun min xijaar dhagax laga sameeyey min xajaar faqaalat waxay tiri yaa anas anasow wax alla way heli karto haaban karta nabigu way u diri jirtay xogo kibisa xataa oo bisilint waayso maraa ududuubtay halkay u gelin jirta dhigi ord u gee nabiga calayh salaam faqul waxaad ku tidhaahdaa bacatat bi haada intan waxaa kuu soo dirtay ilayka xaggaada ummi hooyaday baa kuu soo dirtay ku dheh wahiya tuqri'uka asalaam wayna ku soo salaamaysay arooskii iyo meeshii iyo gurigii inay imaato xabladdii ayay ka cuurdaaramaysaa laakiin ay waxay heli karto dhibaad baa la dhahaa ay nabiga ku dhibaadayso salaadna way soo gudbisay ugu salaam nabiga calayhi salaam ictidaar wey wa taquulu waxayna ku leedahay inna haadaa intan aan kuu soo diray laka adiga minaa xagga annaga haddii la fiiriyo qariin wax yar wey waxaad naga mudnayd ma aha ka fiican baad naga mudnayd intan waa wax yar weeyaane nagamaada mudnayne intaa ku raalli ahaa wa weynayso yaa rasuula rasuul allow usluubka gabadha fiiriya aadaabteeda iyo sida ay ictidaaranayso intaa yaraysanaysa wuxuu isu bedeli doona fiir cajab baa yaa imaan doonta aayad min aayaati illaahi ila mucjizaadka iyo aayaadka khawaariqulcaadada ee rasuulka ilaahay ku ayido min aayaati illahi bay ka mid tahy waxay tihi fadahabtu waan la tegi qaala anas wuxuu yii fadahabtu biha xogoogii baan qaaday xayskahaa ilaa rasuula nabiga calayhi salaam baan u gey faqultu waxaarin ina ummi hooye tuqriu ku salaam salaantii kusoo akhrinaysa kusoo salaamaysa wataquulu waxayna leedahay ina hada laka mina qaliil inta xaggaana wax yar weeyaan yaa rasuul rasuul allow anas waa waladun kayis wiil caqli badan wey wixii loo sheegaa binas siday ahayd buu u gudbinayaa saasaa nabiga loogu dooray gabdhihii e, wiilashii wiilashii reer madiina oo dhan markii la baaray baa ninka ugu qiimo badan ee nabiga calayh salaam u khidmayn kara asagoo yar caqliga ragga waaweyn leh buu ahaa qaala fadachu nabigu wuxuu yidhi qaala calayh salaam fadachu dachu sarif meeshaa fadcu lii fulaanan hebel wa fulaanan hebel wa fulaanan hebel ewiya iyo waman laqiita buu raaciye iyo wax allaa wixii kaa hor imaadoo la kulanto saxaabada ka mida ah. intii u qiimo badneed ee nabiga ugu dhoweyn saxaabada illa wada qiimo badan yihiin haddana way sii kala fadi badan yihiin nabigana waa u kala dhowaayeen abubakar ma raggu la mid aha cumar mu ku jiray cumaan ali ragga ayaga casharatu mubashiriin asxaabu beder marka waman laqiit iyo wixii ad la kulantana u yeedh ah marka waxaa weeyaan cayana uma jafala marka hore waa cayira hebel iyo hebel hebel kadib wuxuu ka dhigay dacwa jafalaa buu ka dhigay yani caam ah waman laqiita wasama rijaalan rag buu nabigu magacaabay hebel hebel buu yidhi qaala fadacawtu man samaa dadkan uu magacaabay waan u yeeray waa mutacayin wamanna waan u yeeray laqiitu alla kulmay siduu nabigu yidhi calayh salaam dadkii kalena waan u yeeray wax la kulmay qaala qultu waxaan ku idhi lianas anas baan waxaan ku yidhi buu leeyahay abu cuhmaan aljacad ibnu diinaar ayaa weydiinaya waxaan ku yidhi anas cadada kam kaanu cadada kam kaanu khabaru kaano mutaqadima wey cadadada cadada kam kaanu meeqay ahaayeen tiradooda meeqay ahaayeen qaala wuxuu yidhi zuhaa alaamia saddex boqol wax ku dhowbay ahaayeen saddex boqol gurigaba ma qaado meeshaaba ma qaado saa darteed baa toban toban loo soo gelinaya waa la kala tartiibin doonaa wa qaala lii rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa wuxuu igu yidhi yaa anas haatitaw kembal saxankii hawow raashid hooyada kusoo dhiibtay qaala fadahaluu markaasi soo galeen xata imtalaat asufa waalxujra gurigii iyo ardaagii gosadii ayaa buuxsamay faqaala wuxuu yidhi rasuulullahi sala allah alay wasalam liyataxallaq xilqa xilqaha loo fadhiista cashara cashara toban toban iskugu gudo toban toban iskugu gudo buyu nabig alayh isalaatu wasalaam toban tobana la iskugu gudo yani toban tobankiiba isu aadaabo waliyakul ha cuno kullu insaanu qof walba mimaa yaliih dhankiisa ha ka cuno cuntadii baa loo qeybi waa wixii yaraa ee weelka uu ku wada anas ibnu maalik qaala fa akaluu waa cuneen xataa shabicuu ilaahay ka dhargeen qaala fakharajat daa'ifatun koox baa baxday wa dakala daa'ifatun koox kalna way soo gelaysaa xataa akaluu kulluhum dhammaantood waa cunayan hadba toban baa soo gelaya waa baxaya kuwa kala soo faqaala lii wuxuu gu la dhargay iyo haya qaad saxanka famaa adrii maoga xiina wadactu markaan dhigaayey ee hore ee intaan la taabaninba inuu kaana akara ka badnaa cuntada am xiina rafactu ama marka aan qaadayo cuntada markii hore iyo markan dambe inti laga dhergay saddex boqoloo inay cunayn miyaa raashinku weli uu badan yahay mise marka horuu badan yahay baaban ka shekeeyey buu leeya waxba iskama bedelin macnaha barakaa meesha la cunaya waxa la cunaayo waa baraka waa mucjiza waa khayr weyn waxa la cunaayo xaq alla ka yimid subxana wa tacala qaala anas wuxuu yidhi wa jalasa dawaa'ifun kooxbaa fadhiisatay minhum saxaabadii ka mida yataxadauuna ayagoo sheekaysanaya fii beyti rasuuli iyo gurigii nabi calayh salaam wa rasuululahi sal ly slam jaalisun waa fadhiyaa marka hilibna waa jira de xadiidka kale riwaayada kale neefadhana waa la gowracay wa zawjatuhu zawjadiisii nabiga muwalliyatun waxay jeedisay wajha wejigeeda ila alxaa'idi xagga derbiga aayatulxijaab ma soo degin laakiin fidrada dadkan waa dad xayaa iyo xishood iyo sariig ilahay ku abuuray bay ahaayeen wixii xijaabba jirin ayaa haddana is-asturaysaa oo raggan inay wejiga siisay diidaysaa gurigii bay intay madaxa derbiga saaratay iyo xagga isu buustay fafaquluu calaa rasuuli illah nimankaa nabiga way cusleeyeen calayhi salaatu wasalaam culays bay u keeneen nabiga calay salaam gabadhi waatan halkay ku sugan tahay iga bax ma dhihi karo fakharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa baxay bal inay baxaan fasallama calaa nisaa'i haweenkiisii buu soo soo salaamay uma rajaca waa soo noqday falamaa ra'ow rasuula allah markii nabiga arkeen calayhi salaam qad rajaca inuu soo noqday dannu waxay u maleeyeen annahum ayagu inay qad calayh nabiga cusleeyeen ficla waa cusleeyeen qaala wuxuu yidhi fatandaruu ilbaaba u kala degdegeen fakharajuu kullum dhammatooda baxeen xadiista waa isfasiraysaa intooda badan markay baxeen dambe labaa soo arnay kuwii dambena baxe wa ja'a rasuulullah nabiga calayhi salaam baa yimid xata arqaa assitra maradii iyo daahibuu sii daayay wa waa galay keligiis xaaskiisii ku jira waana jaalisun anna waan fadhiya fi lxujra qowladii baa dhanka kale ga fadhiya falam yalbad nagaanin ilaa yasiira wax yarun buu nabigu calayhi salaam joogay xataa kharaja calayh waa isoo baxay wa unzilat hadihi alaaya ayaddana la dejiyey faharaja rasuulu llahi sala allah aleh wasalam qara'ahuna cala annaas dadkii buu ku dul akriyay anas baa u hormaqlay dadkii buu ku dul akriyay nabiga calayhi salaam ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta anabiy nabiga guryihiisa ha gelina ilaa an yu'dana lakum in idin mooyaan idan ku gala ilaa acaamin cunta hayra naadiriina weliba idinkoon sugaynin inahu bislaashihiisa walaakin idaa duciitum markii idin yeero fadkuluu marka un soo gala faidaa dacimtum haddaad cuntaysaanna fantashiruu kala dareera walaa musaamisiina lixadiidin sheekaha weheshanin oo hasi fadhinina ina daalikum kiinaas iyo weheshiga sheekada iyo fadhigaasi kaana yudii nabiya nabiga waa dhibaya sal allah aleh wasalam fayastaxyii minkum allahu laa yastaxyii min alxaq ila akhir aaya qaala aljacdu wuxuu yidhi aljacd bnu diinaar abu cumaan qaala anas ibnu maalik baa wuxuu yidhi ana axdatu nnaas dadka ninkaa ugu cusub baan ahaa cahdan zamanka bi haadihi alaayaat aayaadka aayaadka qofka ugu horreeya cuseebka ugu horreeya ka qaatay oo u hormaray anigu ahaa buu leeyahy waxujibna nisaau nabiyi sala allah alay wasalam haweenkii nabiga waa la xijaabay xijaabkan haweenka nabiga calayh salaam wuxuu ahaa kii dharka iyo kii guriga waqarna fii buyuutikuna ama xijaabkan kale waa wada caam qul liazwaajika wabanaatika wa nisaai lmuminiin yudniina calayhina min jalaabiibihin wacaab muminiintao dhan haweenkooda ayaa laga rabaa inay sijaabaan waxadaanii maxamed bnu raafic naysaabuuri qaal xadaanaa cabdurazaq bnu hamaam asancaani qaal xadaanaa macmud bnu raashid can abi cumaan wahuwa ljacad ibnu dinaar alyashkuri can anas bn maalikin radi allahu canhu qaal lama tazawaja anabiyu sala allahu alayh waaalih wasalam markuu guursaday zaynaba binti jaxsh alasdiya ahdad lahu nabi umu sulaym umu sulaym anas hooyadii baa wax u hediyeysay nabiga xaysan cunto laisku dardaray oo qiimo badan fii tawrin bay ugu qaaday saxan min xijaar dhagax laga sameeye ugu riday faqaala anas baa wuxuu yidhi faqaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam idhab tagoo fadcu lii igu yeed man laqiita min almuslimiin hebel iyo hebel hebellaa kasoo tegin wixii aad la kulantoo muslimiintaana igu yeer fa dacawtu lahu waxaan ugu yeeray man laqiitu wixii aan la kulmo saxaabada fa jacaluu yadkhuluuna inay soo galayaan calayhi nabiga fa yaakuluuna cunaayaan hadba koox baa loo soo galaya wadaca nabiyu sal اlahu alيه wasalam yadahu cala acaam cuntadii buu nabigu gacantiisa u dhexdejiyey fadacaa fiihi ilahi buu baryey barakada waata halkatii hadday soo degaysaa gacantii buu dejiyey nabiga calayh salaam ilaahay buu marka baryey cuntadii ilahu noo barakee intii yareeddaa waxay noqotay wax lala yaabo markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaadna maaha takfiiru dacaam walmaa cuntadii oo badatay biyihii oo batay waxay ka mid ahayd aayaadka waaweyn ee ilaah lagu haye ee saxaabadu ay arkeen nabigana lagu maaratay xoojiyey ilaahay uu maaratay mucjizada oga dhigay mucjiza khawaariqulcaada markii laga hadlaayo waxa weeyaan waxna waa mucjizat alambiyaa waxna waa karaamaat alawliyaa qaarna waxayba noqdaanba waxyaalo aan shacwado aho dadka qaar indhahooda un sarxad ku rida ama jin iyo shaydaan u wato ayay noqdaan taas marka waxaa weeyaan indhaheenna un wey shaydaan baana wata iyo jinniba u kaalmaynaya laakiin midda barakada maxdiga ah ama mucjizada ama karaamada ah lilambiyaai walawliyaa buu sugnaaday lidalika farqi farqiba u dhexeeya bayna awliyaai raxmaan wa awliyaai shaydaan fadacaa fiihi ilaahay buu beryey waa kan meel kale barakada loo dooni maayo jinnina la weydiisan maayo qabrina la weydiisan maayo barakada ilaahay baa la weydiisan dacaa fiih nabiga calayh salaam ilaahay buu beryey fiihi fi acaamin u barakeeyo wa qaala fiihi wuxuu ku akriyey maa shaa allahu an yaquul wuxuu ilaahay doono inuu ku dhaho ayuu dhahay oo ku akriyay oo ilahay ka baryay walam ada axadan ah, qofna kama soo tegin buu leehay anas laqiituhu aan la kulmay ilaa dacowtuhu waan u yeeray amarkii nabigaasa ahaa calayhi salaatu wasalaam qof allaala qofkii aad la kulanto u yeer buu yii qofka weliimada leh dadku u yeerku dhaha unbaad ku kaaftoomi hadduu caamkaa dhana caam baad oga baad u yeeraysaa qofkii soo raacana waxaa la dhahaa mutadafil baa la dhahaa mutadafil waxay ku xidhan tahay qaraarka iyo go-aanka laga gaari ninka reerka iskale ayaa lala sugaya hadduu dhow iska noqo naga noqo waa inaad noqotaa oo albaabka aad isku soo nabin oo dagax bilaabin haddii kaleo soo gala dhaana waa soo gelaysaa jawaxan waa wax xoolo rag leeyahay weeyaan ah, dad baa iskale waxyaala qisas bay ka sheegaan ninkii eh, loo diiday iridka isku ku soo gala markuu waayey yuu xeelad sameeyey xeelad buu sameeyey hal kaba ayuu gacanta iy gacantu soo gashay tuna gacanta kuso qabsay tuna wuu qariyey irubka ninkii taagnaaba wuxuu ku yidhi deena kab baan kusoo ilooba meeshan ah, kab baa meesha kuso ilooba saliiduu ku galay dayib ah, marka tadafulkaas ayaa iyaduna jirta intii u yeer la yidhi qisaska waxaa ka mid a ah, ninbaa addoonkiisi wuxuu ku yidhi dadkii salaada jamaacada tukaday ah, maanta aad igu yar buu yii intii salaadda tukatay jamaacada masaajidka oo dhan igu yar marka ninkan addoonka wuxuu ahaa cajo badan buu ahaa tukashadiibu wuxuu ka soo qaaday xaqiiqatuhaa xaqiiqatu salaad tii oo ashbaaxdaheed ee suwarkeed maahee xaqiiqatu salaad kuwuu yeeri soo bax buu dheh ka soo istaagi tukatay ha imaamka muxuu akriyey soo dee akriyey kii sheegi waaya suuraddu imaamkii akriyey racad ula racad aaniya culamada tukan ag baxmudhiyaada kii sheega uli ag u kala maray dadkii intii marka yar awxayna soo wat u keenay intana tukatay yiri marka dee waxaa qad aflaxa almuuminuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun nuxurka salaada iyo lubigeeda waxaa weeye khushuucda waay salaadda waxaad ku leedahay maa caqilta inta aad garanaysa la socotay intaasa salaadda ku leedahay ninbaa ushir tumin waa kii nabig alay slam lahaa aakhiro meel u taagantahay intuu salaada kala socday anas radi allahu canhu wuxuu leey fadacuutu lahu man laqiitu nabigu wuxuu qofkaan la kulantaa fajacaluu yadkhuluuna calayhi fayakuluuna wayakhrujuun way cunayan waa baxayaan wawadaca anabiyu sal slam yadahu cala acaami cuntadii bu gacanta fadaca fiihi waqaala fiihi maa sha allah yaquul lama daca hadda laqiitu ila dacawtuh faakaluu waa cunayn xataa shabicuu ilahi ka dhargaan wakharajuu ay ka baxaan wa baqiya daa'ifatu minhum koox baa ku hadhay meesha faataaluu calayhi xadiida sheekadii bay ku dheereeyeen nabiga calayh salaatu wasalaam fajacala nabiyu sal اlahu alayh wasalam yastaxyii minhum inuu ka xishoonayo an yaquula lahum shayan wax ku dhaho inuu dhaho akhwaanoo soo dhawaada iska baxay uu dhaho waa ka xishooday nabiga calayh salaam fakharaja waa baxay watarakahum woogawa tegay fi lbeyti guriga ayoo ku jira faanzla allahu caza wajal ilahi baa soo dejiye ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta nabiyi ila an yuudana lakum ilaa dacaamin hayra naadiriina inaah qaala qataada hayra mutaxayiniina dacaama idinkoon dacaamka cuntada wakhti u samaysanaynin oo aan kusii meelgaarna iyo kusii sheekaysanna iyo waqtigaas kusii dhaafinno iyo waxaan dhehayno walaakin idaa duciitum fadkuluu markii liniin yeero imaada dab baa la shiday iyo neef baa la gowray reer hebel baa muraad qabaa ha ku soo dhaqaaqin markaaba xataa balaqa dalikum adharu liquluubikum quluubihin gabdhihiisa laga hadlaya in eh, xijaabka walaal xijaab lagala hadlo oo aan maaragtay gabdhihii toos loo qaabilin sidaas ayaa qalbigiinana u fiican gabdhaha qalbigoodana u fiican oo indhaha la laabo iyo inaan la fiirinin gabdhaha ajanabiyaadka aan la fiirinin dahaaratu lilquluub qalbigu daahir u yahay nuur iyo iftiin baa qalbiga ilahay kugu bedelaya qof indhihiisa ka laaba haweenka ajanabiga ah ka laaba ilaahay wuxuu ugu wadaa oo bedel uga dhigaa nuurun fi suduur qalbigu nuuru geliyaa kii kaleo indhaha sii taaganse dams mugdi baa qalbiga laga saaraa ah, nukita fiihi nukta sawdaa qalbigaa mugdi ka fuulaya macluumadiisao dhan midkhal qalbaa gelaya nowmerigii baa isu xifdigiisa xifdigii baa isku dhexyaacay muraajacadu dib ugu noqday noqon baabu lamr wuxuu ku saabsan yahay amarka la amray biijaabati daaci daaciga in la ajiibo ilaa dacwa qofka kuu yeeraya ilaa dacwatin yeeritaan muraad kuugu yeeray inaad ajiibto amarka arrinta waa lays amray muraad baan leeyahay soo raac qofka hadduu ku yidhaahdo oo uu ku soo magacaawuday inaad raacdaa fiican qalbigiisa iyo khaadiradiisa lagu hoojinaya isaga moraalkiisa ku fiicnaanaya raalli buu ka yahay dad waxaa jira imaashahooda xafladaha inay imaadaan la jecelyaa jira yani waa jamaal fadhigay qurxinayaan xafladay hagaajinayaan imaashaho kasoo qayb hebel baa kasoo dad badaan kasoo qayb galeen waxaad maqlaysaa hebel baa joogay aad maqli qofkaasoo kale marka hadduu diiyo kaa cudur daarto xoogow niyajabaa imaanaysa marka in laajibaa fiican ama imaashihiisaasi waxaaba ku jirta khayr iyo baraka waa qof oo ehlu khayra oo laa yakun dacaamuka ilaa mumin laa tusaaxib ilaa mumina walaa yakruj camuka ilaa taqiy qof taqi ah cuntada inu cuno way fiican tahay leene way fiicanta waa laiskugu duceeyaaye maxaa la isdhahaa akala dacamukum alabraar usalad calaykum almalaa'ika afdala cindakum asaa'imuun akala dacamukum alabraar waa la iskugu duceeyaan ama maaha imaashihiisaasi waxaa ku zuuli munkar hadduu asaga unan imaan aan zuulin markuu imaadaa sheekeen baa imaada munkar kala jooga haweenka kala carraya munkarkii baa la dayn oo dadka xumaanta samayn lahaa kuma soo jahlaayaan wax badan baa qarsoomay wayna dhacdaa way dhacdaa in badan dad laga yaaba inay iscaayi lahayn isafxumayn lahayn markay culammadii ka qayb galaan waxaad arkaysa xogow isbeddel uu ka dhacaayo dadkii deexishood ku jira weeye calaa kulli xaal in la ajiiboo la aqbalaha wanaagsan bishuruud shardiga waxaa ka mid ah qofkaa kuu yeerayo waa inuu yahay qof muslima ah. oy welimadii iyo muraadka kugu yeerayo markuu waajibka ay noqonaysa wey kangaalkaa haddii masaalix kale iyo dacwo iyo arrimo kale aad ka leedahay waad ajiibi kartaa laakiin waajib kuguma aha in maslaxo kale iyo arrimo kale la socota mooyeene ayadoo inaad maslaxo jirta waa la ajiibi kara nabiga alayh salaam yuhuuddi waa ka u yeereen ee neefki u qareene uu ajiibay sala allah alay wasalam khaybar laakiin wujuubka waxaa weeye qof muslim waa inuu yahay laba cuntadiisa qofka waa inay tahay cunto aan xaaraan ahayn yacnii xaaraan ahayn xalaal waa inay tahay aad og tahay xalaalnimadeeda ama xaraam aad ku ogeyn bicaynihaa waxaa laga yaabaa waxaa jirtaa xaraam bicaynihaa iyo qof caamilu xaraam shay xaraam shaqadiisa xaaraam weeye kasabkiisa waa xaaraam laakiin cuntadan xaaraam inay tahay ma ogid way kala duwan tahay haddaad cuntadan ogtahay inay xaaraam tahay oo qof neef arigu soo dhacay ogtahay la soo dhacay oo gowracay buu ku muraasano yidhi suuka imaada neefku soo dhaco ogtahay wey marka neefka bicayni buu xaaraam ku yahay laakiin qofkan isaga kasab xaaraan ku shaqaystaa cuntadasa inay xaaraanta ayada naftirkeeda ka jeedo ma ogin taa waxaaway wixii xaaraana calayhi asaga korkiisay ku dhacaysaa adiguna xalaalnimaad ugu niyoonaysaa maxaa yeele nabiga calayh salaam yuhuudda cuntadoodii buu cunay iyo waxay u yeedheen waxaan la ogyahay akaaruuna lisuxt inay yihiin samaacuuna lilkadibi akaaruuna lisuxt inay ribada cuni jireen ilahi baa ka sheegay subxana wa tacala waakrihim riba waqad nuhu maca daalika caynta markaas eh, shaygan asaga ahayo qofka waxaa dhici karta inuu xoolihiisa qaarra xaaraan yahay qaarra xalaal yahay intii xalaasheed baad idan u niyoonaysaa xaaraanta uma niyoonaysa shardiga saddexaad waxaa weeye munkar meesha waa inuuna ka jirin munkar hadduu ka jiro oo munkarka aadan zuulin karin ama aadan takfiifin karin tagi mayso haddii laakiin aad waxba ka bedeli karin inaad zuuliso ood baabi'isana awood u lahayn ma tegaysa haddaad intaad tagto korkaada munkar uu ka bilowdo waad kacaysaa waa kasoo soo tegaysaa haddaadaan bedeli karin qad nazla calaykum fi اlkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fi xadiidi kayri wida ra'ayta aladiina yakuuduuna fi aayaatina faacrid xataa yakuuduu fi xadiidi inakum ida milahum bila ileyh alla fadhiisanina marka nusuustaas waxay caddaynaysaa arrintaas in wixii munkara haddaan awood u lahayn ha fadhin an awood ma ma zuulinaya inaad tiraa waska dhoola caddaysa ma aha waa inaad ka kacdaa meesha ayada falaa taqcuduu macahum xataa yaquuduu fi xadiifi ha fadhinina bu ilah ilahi subxaana wa tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can naafic can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa duciya axadukum ila alwaliima haddii loogu yidho falyatiha ha tago wujuub bay culimmadu ku xumbaareen amarkaas falyatiha haddii gaaraan aroos ay tahay qaar roodna caan bay ka dhigayaanba waxadaanaa maxamed bn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaanaa khaalid bnu xaarif almisri qaala can cubaydillaah alcumri an naafi bn umrml bn umar can ibni cumar cabdulahi bn cumar alcadawi radia allahu canhuma can nabiy sal allah aleh wasalam qaal ida duciya axadukum ila lwaliy marka loogu yeero falyajib ha yeero hajibu ha imaado qaala khaarad fiida cubaydullah cubaydullaahi ninka la yidhaahdo ibn cabdilaahi yunaziluhu wuxuu dejinayaa amarkaasi falyujibhu daas iyo weliimadaasi cala alcursi arooska oo isagoo arooska weeye dadka waajibka inaad ajiibto ayuu ku xumbaaray oo saaray xadiidkiise wuxuu yidhi ida duciya axadukum ila alwaliima waliimaduna waa caam ashaasa ah, cumuum faa'iidaynaysa xadaana ibnu numayr maxamed bin cabdillaah qaala xadaana abi cabdullahi ibnu numayr qaala xadaana cubaydullaahi alcumari can naafic mawla bni cumara can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allah aleh wasalama qaal ida duciya axadukum ilaa waliimatin haddii loogu yeero waliimatu cursin falyujbaaji riwaayada weyminta ku xumbaartay cubaydullahi inuu dhaho orooska wey waxay ku dhacaysa riwaayadaana caam baheede tanaa khasisay buu ku leeya ibni cabdillaahi ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibn khadaab alcumari qaala xadaanii aburabiic aliyu bnu daawuud alcataki wa abu kaabir jaxdari fubayl qaala xadaana xamaad ibnu zaydin xadaana ayub bn abi tamiima xa وxadaثna qtayba bn سacيidin qal xadaثna xamaad bn زayd can ayuub can naafic can cali bn cumara qaal qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wasalam wuxuu yiri utu dacwata dacwada imaada idaa duciitu markii nii yeero ajiiba oo taga qaala wxadaثani mxamed bn raafic qaal xadaثna cabdالraزaq barana mcmar can ayub can naafic can bn cumara kaan wuxuu ahaa yaquulu ka yidhahda caninabi asagoo ka warinaya alayh salam nabigu inuu yidhi idaa dacaa axadukum markuu idin yeedha akhaahu walaalkeed u yeero falyujib ha ajiibo cursan aroos kaala ahaya aw naxwa kan waaba caddeeyey ama aroos ama keyrkii qaala waxadaanaa isxaaq bnu mansuur alkawzaji can qaala xadaana ciisa bnu mundirin qaala xadaana baqiya baqiyat bnu waliid alximsiy qaala xadaana zubaydiyu maxamed bnu waliid alximsiy can naafic mawla bni cumara can ibni cumara qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabig wuxuu man duciya ilaa xusa aroos ninkii loogu yeelow naxwi falyujibha ajiib soomaars baqiya binu weliid ninka la yidhaahdo waa saduuqun yudallisu can ducafaa saduuqun yudallis can iducafaa ducafada ayuu weliba qariyaa ducafadu qariyaa xabaalaa weliba aswa anwaaci tadliis nooca ugu xun tadliiska oo la yidhaha tadliisu taswiya ayuu isticmaali jiray baqiya ibn waliid tajwiiz tasniya waxaa la yidhaahdaa xadfu daciifin bayna iqatayn xadfu rajulin daciif bayna iqatayn adraka axaduhuma alaakhar yani aad bay u tahay khatar u tahay qof daciifa oo u dhexeeya laba iqa ah labadaa iqadaana way issoo gaareen waxbay kala wariyaan qofkii marka kor ka fiira wuxuu dhihi fulaan can fulaan khalaas hebel waasiqa hebel waasiqa waqad habata liqaa'uhumaa inay kulmeen oo wax kala wariyeenna way sugan tahay axad soo saari kara marka ma jirto ila alxufaad alnuqaad min ahli altacliili waaljarxi dadka ahlutacliilka la yidhaahdo ee cillada xadiidka iyo waxyaalaha qarsoon sababun khafiyun qaamidun taqdaxu alxadiid maca ana daahiruhu salaama xadiidka sababta qarsoon ee ku jirta xadiidka daciifinaysa muuqaalka qorana nabad inuu yahay ad u malaynayso cilladaasaa waxaasaa cilo la yihahdaa rag marka la yihahda asxaabu cilal baa jira macruuf ku ah kabukhaariyi wanasaa'iyi tirmidiy daara qudniy wa yaxya binu maciin wa axmed binu xambal dadka yaqaan ciladiinka baqiya markaas ninkaas saasuu ahaa maxaa muslim loo keenay muslim soo kii aha xadiisiisa saxiixa ula ahayd muqadimada markaa soo maraynay inuu qaybiyey inta uu ku keeni doono ragu muctamad ahoo uu cuskaday raggaa rag garab socda oo u dhowo ka hooseeya kuwa daciifahoo dacfigooda in la caddeeyo loo keenay mutaabacaad basana lagu keenay een usuul lagu keenaynin asala lagu keenaynin inta muqadimadu si fiican ugu fafaahiyey madhabkiisa iyo istilaaxiisa fii hada alkitaab raximah allahu tacala muqadimo wuxuu leeyahay muslim cajiiba oo wax lamid a uusan jirin kutubtan axaadiista laga alifiyo musalax dhan buu ka hormarinaya iyo muqadimaad diibaajka fiican buu ka hormarinaya marka baqiyaha daba kano baahi weyn ooma qabno baahi ooma qabno xadiidkan intaasoo xadiid oo lamida ah soo maray kuwa lamidna ah waa soo socdaan mutaabaca iyo shaahid weye man duciya ilaa cusin aw naxwihi falyujib ha ajiibo qaala xadaana xumayd ibn cabdiraxmaan xumayd bn mascadat albahiliyu qaala xadaana bishr bn mufadl qaala xadaana ismaaciil bn umaya can naaficin can cabdilahi bni cumar qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allah alayh waalih wasalam wuxuu yidhi iitu dacwata dacwada tagidaa ducdunkan lagu yahay qaala waxaddaanii haaruun bn cabdillahi alxamaal qaala xaddaanaa xajaaj bn muxamed almasiisi alaxwar can ibni junayd cabdilmaliki qaala akhbarana muusa bn cuqba can naaficin mawla bna cumara qaal samictu cabdallaahi bni cumar baa maqlo yaquulu laqaala rasuulu llahi sala allah alay slm wuxuu yidhi ajiibuu hadihi dacwa weriimooyinka iyo muraadyahan inagu yeero ajiiba idaa ducitum laha markii inagu yeero wax sababoo marka kaa reebtay hadday jirtona waad cudurdaaranaysaa qaala wa kaana cabdullahi bn cumar wuxuu yaati dacwa dacwada iyo ducada iyo munaadka waa ajiibi jiray fi cursi aroosa wa ayr cursi aroosa kayrba soxaan ka ahayn aroos iyo arooslaan waa tegi jiray wayaatiiha wawasaami xataa isagoo sooman ayuu tegi jiray marka cuntada inaad cunto laazim maaha meesha inaad tagto ka dhex muuqato oo qofka halkaa ajiibto ood khaadirtiisii iyo mooraalkiisi hagaajiso laftirkeedaa fiican madla fiican marka waad tegi kartaa khidmadaad ka qaybgeli kartaa cuntada dadka u googoon kartaa raashinkaad u qaqaybin kartaa ah, hawshaasaad qaban kartaa ayb qaala waxadatanii xarmala binu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin qaala xadatanii cumar bnu muxamedin can naafic can ibni cumar ana nabiyi sala allahu alay ali wasalam qaal idaa duciitum ilaa qura iska dhaaf wax kale mijin haddii lagu yeero ariga mijintiisa lugta hoose ee mijintaa ah, qura la dhaaf faajiibuu ajiibu bu nabi alay salaam inta hoose ee ilaa bishii iyo ku dhow ayaa qura la dhahaa iraac iyo quraac baa kala mijinta diraac waa inta hore ee dhudhunka ee fiican intan hoose ee mijinta laskaqa tuurana quraac baa la dhahaa ah. oo haddii lagugu yeero intii lagugu dugo ama maraq lagaaga bixiyo lagugu yeero astaajii fa ajiibu qaala waxadadana maxamed bin muhanna qaala xadadana ama haddii aad tagto dee cuntada laazimka uma aheed horta ajiib tag waxadadana maxamed bin muhanna qaala xadadana cabdiraxmaan bin mahdiy xaa waxadadana maxamed bin cabdillahi bin numayr qaala xadadana abi xadadana qaala waxay dhaheen xadadana sufyaan can abi zubayr can jaabir qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay waali wasalam wuxuu yidhi cabdiramaan abdullah qaala waxay dheheen xadaanaa sufyaan althawri can abi zubayr moxamed bn muslim can jaabir bni cabdillaahi qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alay waali wasalam wuxuu yidhi idaa duciya axadukum ilaa dacaamin haddii loogu yeero falyujib ha yeelo fain shaa dacima hadduu rabo ha cuno wain shaa talaka haka tago soo maas inaad cuntada cunto laazim maaha laakiin cuntadana haddii marka hore lagugu talagalay oo adiga darteedu adiga daraadda loo hagaajiyo loo qurxiyey in markaas sabab kaa reebto ay jirta mooya inaad cuntaa fiican cuntada badaa laguu diyaariyeyba hebel baa imaanaya darteed baaba cuntadii loo sii hagaajiyey oo wax loogu dardaray laakiin haddii cudurdaar ay jirto sheeg waad u sheegaysa waan soomanahay oo kale haddii lagu weydiiyo maxaa kuu qasbay inaad cuntadaada cunin ama maahe xogow baan qabaa gaas iyo wax baan qabaa iyo wax ku cudurdaarato cuntada markaa hadduuna ku aadan rabin walam yadkur ibn muana ilaa acaama shayin waxadana ibnu numayr maxamed bin cabdilahi qaal xadana abu caasim أbا cاaصم النبيل بحاq بن مkلد عن بن juرayج cبدالملك عن أbي زبr بhذا الإسناaد بمثله قال xadثna أbو بكر بن أbي شhيبة قال xadثna xفs بن غyاaف عن هiشام بن حسان عن بن سيrيn محمد بن سيrيn عن أbي هريرةa رضي الله عنه قال qاala رasuuل اللhi sلى الله عليه aلي وسلم إdا duعya xadكم فليuجب ha أجيbo in kaana صاaئma hadduu soomay falyusali ha u duceeyo falyusali ha u duceeyo qofkaas oo ilahay ha u baryo khayr allah nasi allahna barakeeyo wain kaana mufdiran hadduu afuran yahay falyadcam ha cuna buu nabig alay isalatu wasalaam qaala raximah llah xadaanaa yaxya ibnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibni jura an ibni shihaabin can acrab can abi hurayrata radi allahu canhu annahu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray biisa daca cuntaa baas leh almaqsuusu bidami ay lagu khasiisay dacaam alwaliima cuntada weliimada ee arooska iyo weliimada ee dadka loogu yeedhaayo yaa cunto ugu baas yudcaa wasfiga tilmaan bay wadataa yudcaa loogu yeelaayo ilayhi alaqniyaa dadka maalqabeenka iyo aqniyada ayaa loogu yeeri wayutraku masaakiinu masaakiintana waa laga tegayo waa la celini taa way mid dambisa dacaamka la yidhahdo faman lam yati dacwa ninkaan dacwadii iyo yeeritaankii aymaanin oon ajiibinna faqad casa allah wa rasuulah ilahiy rasuulka waxaa nabi alayh isalatu wasalaam marka laba maxduur weeye midna dacwadii lagugu yeeray diidna ajiib midna dadkayaan aqniyada een baahnayn keliya ayaa loo yeerin masaakiinta oo bannaanka tuuran aan laga soo tegin dadka cuni lahaa cuntada u baahnaa in loo diido kuwa kalena lagu barbaryo oo la yidhaahdo ilaa w ilaa waa inaa imaato oo lagu xila furo taas sax ma aha bisa dacaam marka cuntada isu bedelaysaa cuntada xun weeyaan qaala waxadaanaa ibna abi cumara maxamed bin abi cumar qaal xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyaynata bn abi cimraan alhilaali qaala qultu lizuhriyi waxaan ku idhi zuhri maxamed bnu muslim sufyaankana waa ibnu cuyaynihi zuhri baa waxaan ku idhi yaa abaabakr abaabakarow waa kunyada zuhri kayfa hada alxadii xadiidkan waasee xadiidkan waasee macnihiisu sharu acaami dacaamu lagniyaa la yidhi intaasuu iskaga dhegay sharu dacaami dacaamu laghniyaa aghniyada cuntadooda cuntada ugu shar badan waasee xadiidkan annagii bayna haystaa abiiba qaniya soo wadaa fadaxika markaasuu qoslay zuhri faqaala wuxuu ku yihi laysa huwa maaha xadiidka sharu dacaa midcada aqniya sidaa ma aha xadiidku sidaa ma aha ah. lafdiga intaa keliya ku dhegtay uma ahee biisa dacaamu dacaamulwali yudcaa ila aqniya wadraku masaakiin baa ahayd in aqniyadan loogu yeero masaakiinta laga taga laga hadlayaaye nin qani ah weliimadiisa waa baas leedahay oo dacaamul aqniyaa baa baas leh maaha macnaha laysa huwa sharu dacaamu dacaamu laqniya macnu maaha oo aniga dacaam waa samayn karaa weliba waa samayn dad kale ugu yeer waa la tegi karaa qaala sufyaan wuxuu yidhi wa kaana abii haniyan aabbahay baa hani ahaayo waxaan u arkay buui xadiidan u anagaba nahaystaba faafzacanii hada alxadiidu xadiidkan ay argagixiyey xiina samictu bihi markaan xadiidkan maqlay oo ih khalaas aabbaha dee cuntadiisa o dhan waa biisa dacaam fasa'altu can usuuri baan weydiiyey faqaala xadaanii cabdiraxmaan bn acrab baa i warram annahu samica abaa hurayrata yaquul sharu acaami acaamu waliima waaka xadii sharu acaami acaamu waliima ama ayrihu ah, ama ayrwelima walow ahon ah. dacaam waxaa ugu shar badan midka weliimada ee muraadka ah oo tilmaantiisu ay tahay yudcaa ilayhi alaqniyaa wayutraku lmasaakiin sharriyada waxaa keenay taa wey waxaa sharta keenay in aqniyadii iyo dadkii aan baahnaynna lagu babariyo oo loo yeedho kuwii masaakiintaha ah ee baahnaana loo diido halkaa wey markuu noqonayo cuntadu sharu dacaam uma dakara bimidli xadiidi maalik soo marray waxadaana muxamed ibnu raafic ibnu cabd bnu xumayd can cabdirazaq akhbarana macmar bn rashid can zuhri can saciid bn musayabin وcan اlأcraj can abi hurayrata qaala sharu dacaami dacaamu waliima naxwu xadiidi malikin وxadaثna ibn abi cmra mxamedi qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna can abi zinaad cabdالlahi bn dakwan can acraj cabdiرaxmaan ibni hurmusin can abi hurayra naxwa dalik mutaabaco wey qaala wuxuu yidhi ardada araj araj ardadiisa araj riwaayada hore saciid musayibi iyo ninka la yidhaahdo zuhri iyo tandamana abuzinaad waxadaanaa ibn abi cumar xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaanaa ziyaad binu sacdi qaala samictu haabitan haabit baan maqlay haabitkan waa haabit bnu ciyaad haabit ibnu aslamkii ka warin jiray ma aha anas ee haabit ibnu ciyaad alacraj baa la dhahaa haabit ibnu ciyaad alacraj yuxadiu asagoo ka warramaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allah alay wasalam qaal sharu dacaami dacaamu lwaliima cunto waxaa ugu shar badan dacaamka weliimada ee muraadka dadka loogu yeero oo yumnacuhaa loo diidi man yaatiiha dadka imaada ee baahida hayso wayudcaa loogu yeeri oo la raaraadini ilayhaa cuntada loogu yeeri man yaabaaha qof diidan mashhuul baan ahay iyo mewidaa iyo makici kale iyo guriga ninka iskale hangaajada haynina la baryi kii baahnaana loo diidi waman lam yujib idacwa kan dacwada iyo yeelidaa jibin faqad casa allah warasulu alasudu facasi kankii jibinna wasana waa caasi in kii baahnaa loo diidana waa cisyaan ayaduna dembi baa kaa soo gaaraya baabun wuxuu ku saabsan yahay bismillah raxmaan raxiim bismillah raxmaan raxiim baabu laa taxilu almudallaqa alaaan limualliqiha xataa tankixa zawjan kayra wayadaha uma yufaariqa wa tanqadu ciddataha saamaynay qoranta ya ah, ogo ishkaala ku jira tarjumadan sababtoo ah weli waxaan ku jirnaa kitaabu nikaax arooskii iyo damaashaadkii iyo waxaan ku jirnaa xafladii waan ku jirnaa furinkan uu halkan naga soo geliyey kitaabu dalaaq buu ku imaan doonaa kitaabu dalaaq ayuu ku imaan doonaa halkaasay arrintu ka bilaaban laheyd xadiidkan umuu dhexda keenay dhexgeliyey xikmada uu u keenay iyo sababta keentay meeshan wallahu aclamba ma nusaakhda kutubta nasakhaysa ee qoraysayba ka dambaysa ma arrin kalaa keentay wallahu aclam laakiin xadiidku munaasabadiisa fii hada albaab uu la leeyahay waxaa weeyaan nooc takalufa inuu la imaado andhahnoun alaaqna waa ku jiraa zawaajna waa ku jiraa fatasawajtu bacdahu cabdullahi bnu zabiir arrimahaas taas waxaase laga wadaa iyo laakiin hadda masaladu ka hadlaysa baabkan waa haweeney la furay oo ninkeedii hore ee furay ku noqon kartaabaa laga hadlaya goormaysa ku noqon karta haddii dalaaqeeda lagu furo saddexdii u dambaysay lagu furti u dambaysay lagu furo xataa tankaa zawja hayra wayadaaha ilaa midkii mid kale ay ka guursato oo kaa kale weliba uu jimaaco uma yufaariqa uu furo watanqadii ciddataha ciddadeedina ay ka dhammaato watanqadii ciddatuha ciddadeedina ay ka dhammaato watanqadii ciddataha ka dhamaysato xadaana abubakr bn abi shayba wacamru naaqid bnu bukayr walafdu licamr qaala xadaana sufyaan can الzuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalat jaءat imra'atu rifaacata ila nabiyi sala اllah alيh wasalam rifaacata alquradi islaamtiisa waxay u timid ila nabiyi sala la alay slam reer qurayda yuu ahaan jir waxay tiri kuntu cinda riaaca ahaan fadallaqanii fabata dalaaqii dalaaqaygii buu gooyo waa furay fatazawajtu waxaa guursaday cabdiraxmaan binu zabiib bifatxi zaay zaada waad kor dhabaysa zubayraas ku dhigay waxyaalaha akhdaaday ka mid tahay fatazawajtu waxaa guursaday cabdiraxmaan binu zabiir isaguna waa banu israa'iilku kamid yahay muslim way saxaabu jadida labadoo marka waa qowskaasisaahay wa inamaa macahu ninkan dambe waxaa miciisa ahaaday milu hudbati thawbi marada faraqeedaoo kale hudbada waxaa la dhahaa isha xirrimaheeda marka waxay ku shabahaysaa marada firaqeeda faraqa marada een lasoo laabin ee faraqyaha leh intay saa u qabato saa u lalmisay ee waxay tidhi marada faraqeeda oo kale unbuu wataa kinaayatan waxay ka kinaayanaysaa cadamuljimac inuuna si fiican u jimaacido uu yahay daciif daciifa alcudwi xumintiisaa daciifa bay leedahay fatabasama rasuululahi waa ku muusoomay calayhi salaatu wasalaam oo gabadha waxay la soo dhiirratay ayuu nabiga calayh salaatu wasalam hawalkula ka xishoodaan nabiga calay slam baa iskaga muusoomay sicatu sidrihi bay tusaysaa nabiga xusna khuluqihi arrimaha noocaasoo kale kulama boodin waa iskaga qusla o iskaga muusooday waxa gabadhan haya i ka sheeganayso u diiday xataa inay xisho faqaala nabigu wuxuu yidhi aturiidiina nabigana waa la fahmay hadalkii sarbeebka waxay wado waxay dooni waa la fahmay ninkan waxay ka sheegaysana waaba soo istaagayba wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuulallah afuduha kamaa tufadu ladiin sida maqaarka loo kala dilaacayo lu kala dilaacayaadi waa ka dooday muran buu ka keenay wax ka jira ma lahayn ninkii hore unba amaanka iyo maskaxda kaga jira xubuha alawal yucmiiha wayusmiiha bay dhaha naagta ninkii u horreeyey ayaa indhaga dhagaba tira aturiidiina buu ku yiri nabiga calayh salaam ma waxaad doonay an tarjiciina ku laabata ilaa rifaacihii hore inaad ku noqoto miyaa rabtaa haw sidaas inaad rabtaa wax kala maaha anaase kuu jawaabaya laa kuma laaban karti xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhamiso cusaylatahu macaankiisa wayaduuqaw ka dhadhamiyo cusaylatika adiga macaankaada cusayla waa tasqiiru casal marka waa jimaacaasa loo kinaaya can aljimac waa ah, kinaaya can aljimac shardi ma aha markaa naagta ninka dambe ay guursanayso waa inuu u galmoodo inzaalka shardi ma aha galmada unbaa un shardi ah in la yidhaahdo inzaalka iyo dejinta inay wax dejisaa shardi lagu darana waxaa weeyaan waa lafdi shaada weeyaan shaad weeyaan ah, bacd eh, a'ima xasanudisri baa laga soo wariyey siduu alimaam nawowi sheegaya ah, inzaal buu shardinaya markaasi cusaynadu marka ay ruwoobayso waxaa weeyaan bacda alinzaal laakiin jumhuurtu waxay leeyihin la ah, kamaalka iyo dhammaystirka iyo ladada dhammaastarkeeda iyo meesha ku gabagabowda ha aado inzaalka iyo dejinta laakiin mujarad tuug idkhaal ayuu casalka iyo usaydiyada iyo maxaanku ku imaan karaa qaala waxay tihi waa abubakar cinda abubakar baa nabiga markaa ay gabadhan waxaa leedahay abubakar baa agjooga abubakar sidiiq cindahu nabiga agtii saaxiibkii sal l slam wa khaalidun khaalidna khaalid ibnu saciid ibnu weliidkii maaha khaalid ibnu saciid ibnu caas wey wa khaalidun khaalidna bilbaabi albaabkuu taagan yahayoo yantadiru wuxuu sugayaa an yu'dana loo idmo idan buu weydiisanaya nabiga soo galaa idinku taagan yahay weli lama idmin fanaadaa bannaankii buu ka dhawaaqay yaa abaa bakar alaad asmacu sooma maqsha haadihi islaantan maa tajharu bihi waxay la jahrayso cinda rasuuli illahi sala allah alay wasalam nabiga agtiisa waxay la jahri ma maqshid miyaa maad ka qabatid ood feentid ood caraaratid warkan ay la hadlayso ku dhawaaqayso ragga fartooda xadaanaa abu daahir laakiin waa loo jawaabay jawaabtii ku baa la siiyey macalimiinkii hore daraf inaad ku noqoto kan dambe caqdi iyo nikaax besa ma aha inaad guursato keliya maaha waa inay kan dambe ula aqalgalo markaase eh, kii hore oo uu furo haddee iskama ordi kartee waa inay khilaafaar uu furo oo marka kadib deena dalaaq uu dhaco ciddadii ay ka baxdo haddana kadib bay kii hore ku noqon kartaa xadaanii abu daahir waxarmala binu yaxya tujaybi walafdi lixarmala qaala abu daahir xadaanaa waqaala xarmala aqbaranaa ibn waabin aqbarana yuunus can ibn ishaaq qal xadaana curwa bnu zubayr ana caaisha zawja nabi sal slam barat ana rifacata alquradi alaqa imraatahu xaaskiisi buu furay bibata alaaqahaa alaaqii buu gooyey dalaaqu bata waxaa wey dalqadii ugu dambaysay saddex baa gabadha lagu qabaa moogtahay dalqadii u dambaysay kuwuu ku fartu kala kii saddexaad buu raaciyey markuu dambaysay yuu ku furay fatazawajad waxay guursatay bacda ogolaashis cabdiraxmaan binu zabiir fajaءat inabiya nabigay u timid calayh salaam faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah inahaa qisee kaanad waxay ahayd gabadhan ama inahaa midda kula hadli ayadaa iltifaat la timid qiibay la aaday inahaa kaanat taxta rifaaca rifaaca hoostiisa rifaaca qabi jiray faطallaqaha waa furay aakhira alaaata dariiqaatin saddex dalaaq midda ugu dambaysay buu ku furay fatasawajtu waxaan guursaday kusoo noqotay haddana takallunkeedii bacdahu gadaashiisa cabdiraxmaan binu zabiir baan guursaday wa inahu wallahi baa ku dhaartay maa macahu nuuciisa ma ahan dagarka ilaa milu hudba marada faraqeeda oo kale waxaa meel la gaaraynin ayuu wataa wa akhadat bihudbatin intay qaadatay weliba faraq min jilbaabiha jilbaabkeedii inti faraq saa u qabatay ee hortiisa walfinaysaa qaalat waxay tihi fatabasama rasuulullah nabiga calayh salaam baa ku muuqsooday laaxikan xaaluu ku qoslaayay ballayaabka fiiriya wax lala ciyaabo soo maaha faqaala wuxuu yidhi lacallaki turiidiina arrintu sidaa aad u wadama ee ninkan waa ninkan reer kale ee carruurta dhalae adka sheeganaysee lacallaka turiidiin oo riwaayo kalea ah, inuu carruur dhalay xataa uu keenay lacallakii turiidiina ma laga yala inaad doonaysa ujeedaan tarjici ilaa rifaaca rifaaca inaad ku noqotaan rartaa soo maha la laga yeli maayo haween baa saa yela muxallal baa la dhahaa maxlal bayse dhahaa marka ninka sidaa yeelaaya ee naagta u guursanaya kii hore aan u xalaalaysidna waa dambiiri tays lmustacaar baa la dhahaba atays lmustacaar orgi lasoo ergistay wey orgi cidkan laga soo kaxay sariyaha i abaahya inuu maarata nin kale uu u bariyo islaamta u banneeyo ayuu ka doortay islaamta waxaa samaynaysana dembibay ku jirtaa iyaduna xataa bacdu ahlilcilmi ay diideen nikaaxaasba ayib laxallaki turiidiina an tarjicii ilaa rifaaca rifaaca inaad ku noqoto miyaad rabtaa laa kuma noqon karti kii hore xataa yaduuqa cusaylatuki kan dambe cusaylataki casalkaadi iyo malabkaadi ilah ka ka dhuuqo wa taduuqii usayladiisa ka dhadhamiso iska dhahansata aqalgashaahooda macnaha abubakr sidiiq radi allahu canhu jaalisu wuxuu fadhiyaa cinda rasuuli lahi sala allah alay wasalam khaalid bnu saciid bn alcaas khaalid ibnu saciidna jaalisun bibaabi lxujra guriga albaabkiisi inuu taagi fadhiyaa inuu la daayuu rabaa lam yuudan lahu looma idmin qaala fadafiqa khaalid baa wuxuu guda galay isxajin yunaadiya isagoo dhawaaqay abaabakrin ya abaabakrin alaa tasdur miyaada reebaynin haadihi islaamta amaa waxa ay tajharu bihi la jahrayso cinda rasuulillah nabiga tiisa calayh salaam wixii laga ceshayn jira haweenkii laga afeeni qaala xadaana cabdu bnu xumayd qaala akhbarana cabdrazaq qaala rabaranaa macmar bn rashid can zuuri can curwa can caaisha ana rifaacata alquradiy dallaqa imra'atahu xaaskiisii buu furay fatazawajaha cabdiraxmaan binu zabiir baa guursan fajaءat inabiya nabiga u timid calayh salaam faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah ina rifaacata dallaqa inuu furay aakhiraha alaaa tadliiqaat bimili xadiidi yunus oo kale mutaabacagu ardada zuuri baa ismutaabacinaysa macmar bn rashid ayaa mutaabacinaya yunus qaala xadaana maxamed bnu calaan hamdaani abu qurayb xadaana abu sam xamaad bn sam an hishaam hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam suila waxaa la weydiiyey can ilmar'ati haweeney yatazawajuha rajulu nin baa guursani fayualliquha waa furi fatatazawaju rajulu nin kale isku tabaxaysaa oo guursanaysaa fa yualliquha kii kalaa furaya qabla an yadkula biha intuuna inuu gelin kii labaad intuunan uga qalgelin oonu aroosin buu iska furayaa ataxillu ma u bannaantahay lisawjiha alawal ninkii hore qaala laa maya buu nabigu xataa yaduuqa cusaylatahaa xataa tankixa zawjan hayra nikaaxaas maanta xaqiiqatun fi ljimaac caqdigii maaha xadiidkanaa fasiraya xataa yaduuqa ilaa uu ka dhadhabiyo cusaylatahaa macaankeeda xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana ibnu fudayl maxamed bnu fudayl bnu khazawaat xadaana abu kurayb maxamed bnu cala xadaana abu mucaawiya maxamed bnu khaalid adariiq jamiican hishaam bn curwata bihada isnaad xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana cali bn mushir can cubaydillahi bn cumar bn cumar can qaasim bn muxamed bn abubakr sidiiq radi allaahu canhu can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tiri eedadii buu ka warinaya qaalad waxay tiri dallaqa rajulu ninbaa furay imra'atahu xaaskiisii alaaan dalqadii u dambaysay saddexaad fatazawajaha rajul ninbaa guursaday uma dallaqahaa kiina waa furay qabla an yadkula bihaa intuuna u galmoonin ayuu furay oo markay maxlal rabto ninkiibay baraamasiyo ka raadsanoo waxbay way ka caraysiinoo kuleetay ku marka waa dembiiladu dembibay gashay caasiyad wey daalimad zawjuha alawal ninkii hore ayay doontay an yatazawajaha inuu guursado waxbaana ka caban isma oga fasuila rasuulullah nabiga calayh salaam baa loo sheegay can daalika arrinka faqaala wuxuu yidhi laa ah, mayna gaarin meeshii rabay gaarin ma guursan karta xataa yaduuqa alaakharu ama aakhiru kii dambe xataa yaduuqa alaakhiru kii dambe ilaa ka dhadhamiyo min cusaylatiha macaankeeda maadaaqa alawalu kii hore wuxuu ka dhadhamiyo waayn kii hore siduu u aqalgalay kana uga aqalgalow nikaax keliya kuma suuroobayso mana tagayso xataa tankixa zawjanna waxaa loola jeedaa nikaaxan maca dukhuul la socda وxadaثnah mحamed بn cabdاللahi بn نmayr xadaثna abi xaw xadaثna محamed بن مثنى xadaثna yaحya بn بn سacيid جamيiعا عن cubayd الlahi بhada الإسناad mثله وفي hadiثi yaحya عن cubayd الlahi xadaثna الqاsم عن cاaشhة bacd ma yustaxab an yaqulahu عinda الجimاع والله aعلم بالله